alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm wbaarak clى nabiyina mxamedi waalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeenana waa kii afraad oo ka mid ah kitaabkii khulaasatu nuur lyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin oo iska lahaa cumar bn cabdiljabaar raximah اllahu tacaala waxaynu soo gaaray halka musanifku uu yidhi addowru thaani min xayaati rasuuli sala allahu calayhi waalihi wasalama addowru kaalintii athaaniya ee labaad oo min xayaati rasuuli rasuulka noloshiisa ka mid ah sala allahu calayhi waalihi wasalam kaalintii koowaad wuxuu kasoo bilaabay ilaa nabiga dhalashadiisa magiciisa wuxuu soo gaarsiiyey ilaa afartan sano uu ku dhowaaday wixii intaa ka dambeeyana dowrkii labaad buu ka dhiga musanifku addarsu thaani cashar darsiga labiyo tobnaad bad-u nusuuli lwaxyi waxyiga soo degiddiisa bilaabashadiisii wey nebi maxamed oo waxyigii ku bilowday lamaa goortii balaqa uu gaaray al arbaciina afartan oo min cumrihi da-diisa ka mid ah bacatha waxaa soo saaray hu nebiga allaahu alle bashiiran xaaluu yahay mid bishaaraynaya wa nadiiran xaalo uu yahay mid digaya oo xumaha ka digaya wadaaciyan xaaluu yahay mid dadka ugu yeeraya ilalxaqi shayga xaqa ah biidnihi ilaahi idankii iyo iraadadii iyo doonitaankii wa siraajan xaaluu yahay faynuus muniiran ee xaqa bidhaaminayo ifinaya waqad budi-a waa lagu bilaabay alwaxyu waxyiga biru'yaa manaam iyo riyo asaadiqati ee dhab ahoo run ah fa kaana wuxuu ahaa laa yaraa midaan arag shay-an shay fii nowmihi hurdadiisa ilaa taxaqaqa shaygaasi uu dhaboobi jiray fii yaqadatihii soo jeedkiisa huma nasala waxaa kusoo degay calayhi nabiga dushii sala allahu calayhi wasalama alruuxu naftii al amiinu ee aaminka ahayd jibriilu jibriil ayaa kusoo degay wa huwa nebigu asagoo yatacabadu ku cibaadaysanaya fii qaari xiraain buurta xiro la yidhaahdo godkeedii wacallama wuxuu baray jibriilhu nebiga kayfa buu yahdi u hanuuniya annaasa dadka assiraata jid almustaqiima ee toosan ugu hanuuniya wa yurshiduhum uu ugu hanuuniyaa ugu hagaa ila itibaaci diini diintii raacideeda alqawiimi ee toosnayd afar qodob buu musanifku halkan kaga hadlay raxmatullaahi calayhi qodobka koowaadi waxaa weeye afartan sane markuu nebigu gaaray baa ilaahay soo dira waxaa lala soo diray inuu bishaareeyo dadka mu'miniinta janno iyo khayr ugu bishaareeyo in uu digo oo dadka xumaatada uga digo kuwa macaasida iyo waxa khariban oo hallaysan sameynaya inuu dadka ugu yeero xaqa iyo waxa wanaagsan ilaahay idankii iyo doonitaankiina uu dadka diinta ku gaarsiinayo wuxuu ahaa faynuus dadka u ifaysa xaqana uu ifinaya weliba faynuusta wuu ka fiicnaa faynuustu dadkana waxbay u ifisaa iyaduna waa isgubtaa laakiin nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalama nuur dadka u ifaya ayuu ahaa mugdiga iyo baadinimada iyo dalaalkana ka saaray iftiinka iyo iimaanka iyo qiimaha iyo qiyamka wanaagsanna u saariya dhaqanka habboon asaguna asagaa lambar wanka ah inamaa bucidtu liutamima makaarima al akhlaaq akhlaaqda teeda wanaagsan in aan gabagabeeyo dhammaystiro ayaa la iisoo diray waxyigii nabiga waa ku bilowday dariiquu ugu bilowday manaam iyo riyuu marka hore ku bilowda uu riyoonayaa wuxuu hameenkii ku riyooda ama maalinkii ku riyooda asagio toos u arkaya xaqiiqa ah waxay culimmadu leeyihiin afartan sano nabiga waxaa loogu soo diray waa sinul kamaal qofku inta afartan sano ka horeysa waa korayaa waa kobcayaa afartan sano waa meesha qofku ku dhammaystirmo waxaa waxyiga loogu bilaabay ru'yada iyo manaamka isagoon weli wax usoo horumarin haddii islamarkaba waxi lagu bilaabi lahaa horeyna uusan u aqoonin waxaa la yaabi lahaa inuu aada u cabsan lahaa laakiin marka hore waxaa ku bilowday riyo waxbaa loo sheegahayaa waxbuu arkahayaa wixiibuu haddana toos u arkaya waxaa kusoo degay malku jibriil isagoo godkii horey uuu golay uu ku cibaadeysan jira oo sahayda u qaadan jiray ku jira nebigu baa malku jibriil u yimi jibriil baa markaas ayada ah wuxuu baray dadka sideebuu u hanuuniyaayo jidka toosan ugu hanuuniyaa diinta saxdaana sideebuu dadka ugu haga waa kitaab iska khulaaso ah laakiin wixii ugu horreeyo isagii jibriil dhex maray ma ahayn orod dad wax u sheega wax akhri bay ahayd iyo ma akhrin kara iyo see u akhriyaa iyo maxaan akhriyaa iyo ugu dambeyntii asagoo nebigu soo cararay oo uu u yimid khadiijo lamaa goortii balaqa uu gaaray nebigu al arbaciina afartan oo min cumrihi da-diisa ka mid ah bacatha waxaa soo diray hu nebiga allaahu alleh nebi maxamed ilaahi baa soo diray bashiiran xaaluu yahay mid bishaaraynaya wa nadiiran xaaluu yahay mid digaya wa daaciyan xaaluu yahay mid dadka ugu yeeraya ilaalxaqi shayga xaqa ah biidnihi ilaahi idankii wa siraajan xaaluu yahay faynuus muniiran ee xaqa dhaaminaya waqad budi-a waa lagu bilaabay alwaxyu waxyiga biru'ya manaam asaadiqati ee dhab ah fa kaana suubanuhu wuxuu ahaa laa yaraa midkaan arag shay-an shay fii nowmihi hurdadii ilaa taxaqaqa shaygaasi waa dhaboobi jiray fii yaqdatihi soo jeedkiisa huma nasala waxaa kusoo degay calayhi nabiga dushiisa ar ruuxu naftii al amiinu ee aaminka ahay waa malku jibriil waxaa malku jibriil ar ruux loogu bixiyay culamada qaar leeyihiin qofka nafta ku jirtaay jasadkiisaa ku nool malaku jibriil wuxuu la yimid oo waxyigaana qofka qalbigiisaa ku noolaadoo qur-aanku qalbiga ayuu daaweeya jibriilu jibriil ayaa u yimid walxal huwa nebigu yatacabadu uu cibaadaysanaya fii qaari xiraa'in boorta xiro godkeedii wa callama jibriil wuxuu baray hu nebiga kayfa sidee buu yahdi u hanuuniyaa annaasa dadka asiraada jidna ugu hanuuniyaa almustaqiima ee toosan wayurshiduhum uu ugu hagaah ilaa ila itibaaci diini diintii raaciddeeda diintii alqawiimi ee toosnayd as-ilatun su-aalo mataa bucitha goormaa lasoo diray nebiga sala allahu caleyhi wasalam markuu afartan sano gaaray kayfa sideebaa buddi-a loogu bilaabay bilwaxyi waxyiga biru'ya saadiqa ah man ruuxeebaa yanzilu kusoo dejinaya calayhi dushiisa alwaxyi waxyiga ama man ruuxeebaa nasala kula soo degay calayhi dushiisa bilwaxyi waxyiga ayna waa jibriil ayna xaggee buu nasala kula soo degay calayhi dushiisa jibriilu jibriil markuu jibriil u imaanaya xaggee joogay qaaru xiraa maadaa callamahu muxuu baray keyfa yahdi naasa alkhulaasa gebagabo bacatha waxaa soo diray hu nebiga allaahu alleh ilannaasi dadka ayuu usoo diray calaa ra'si l arbaciin afartan sane markuu gaaray waqad budia al waxyu waxyiga waa lagu bilaabay biru'ya manaam asaalixati ee suubana hagaagsan addarsu thalith cashar darsiga saddex-iyo tobnaad xaalatul carabi carab xaaladeedii weeye qabla alislaami islaamka ka hor kaana alcarabu carabi waxay ahaayeen qabla alislaami islaamka ka hor mushrikiina niman ilaahay cibaadada cid kale la wadaajiya yacbuduuna way caabudi jireen al asnaama sanamyaalka wayuqadisuunaha weliba way weyneyn oo way dahiri jireen wa kaanuu carabi waxay ahaayeen yaqtuluuna kuwii laaya awlaadahum caruurtooda khawfan cabsi ay ka baqayaan minal juuci gaajo iyo wal faqri cabsi wayadfinuuna way aasi jireen banaatihim gabdhahooda walxalhunna gabdhuhu xayaatun kuwa nooleeyihiin xayaatun kuwa nool nooleeyihiin khashyatal caari ceebka baqideeda iyo wal cayb cayb wa kaanuu waxay ahaayeen carab mutanaafiriina kuwa kala tagsan mutashaajiriina ee muransan yuxaaribu wuu la dagaalamayey bacduhum gobolkood bacdan gobolka kale maxay talow ku dagaalamayeen liwhal asbaab asbaab midda ugu daciifsan oo ugu liidataa ayay ku dagaalamayeen oo isku leynayeen waa hagaag carabi intaa nabi maxamed lasoo dirin mushrikiin bay ahaayeen asnaam iyo geeda ayagu ay qorteen ayay caabudi jireen caruurta leyn jireen wiilal iyo gabdhaba sida badan wiilasha waxay u leyn jireen cabsi ay ka baqayaan faqri faqrigaasoo laba qeybood u qeybsama koodii wax haysta wuxuu odhan jiraa ilmuhu waxbuu kaa dhammaysanaya koodii aan waxba haysanna wuxuu odhan jiray xaggee risiqa uga raadinaysa wiilasha marka waxay u leyn jireen faqri sidaa ogeed qur-aanku khashyata imlaaqin ayuu cabiray idinkoo ka baqaya faqri waa dad wax heli kara min imlaaqinna waa maxay waa dadan waxba heli karin labadii qoloba waa laga warrama gabdhaha waxay u leyn jireen laba qodob midda wiilasha way la qabeen oo faqri cabsi ay ka baqayaan iyo gabdhuhu armay risqidan ka cunaan way u leyn jireen sabab kale way u leyn jireen gabdhahana wuu jiraayo waxay u leyn jireen gabdhaha fawdadaa waqtigaa badnayd waa la kufsan jiray reerkii gabar laga kufsado ama gabar laga dhacono waa loogu gabiyi jiray oo sumcad xumaa soo gaari jirtay marka gabdhihii maadaama laga xoog badan yahay fawdana ay jirto sharci ilaahayo dadkii kala hago oo kala nadaamiyo xuduud u sameeyana aysan haysan markaasoo ay ku dhaqmayeen ninku wuu nibcaa gabar inay u dhalato sidaa awgeed baad garanaysaan qur-aanku inuu sheegay waidaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadiim yatawaaraa min alqowmi min suu'i maa bushira bih ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaa haddii gabarba loogu bishaareeyo wejigaa isbedelaya wejigaa madoobaanaya wuxuu aada ugu xun yaha waxa looga bishaa loogu bishaareeyey wuxuu ku fakarayaa inuu kala doorto gabadhan miyuu nolol xabaalaa ayadoo nool mise maye dulligaasuu ku haystaayo fagaaraha iyo meelaha raggu isugu yimaadeen kor u dhuumanaya dayib qaabka ayay gabdhaha ula dhaqmi jireen marka siday u leyn jireen laba qaab buu ahaa markay gabadhu foolanayso meel god ahoo weyn agtiisaa la odhanayaa ku foolo hadday gabar dhasho ilmihii marka lasoo jiido godkaaba lagusii tuurayaaba isagoo nool ama hadhinta dhinta hadduu doono mararka qaarkood waxaa dhici jirtay gabadhi inay si dabiiciya ah u dhalato caadi ah waa la korinayaa markay lix sana meelahaas gaarto ayay subax inta u labisaan oo kaxeeyaan oo aabaheed uu kaxeeyo ayadoo aabaheed kusoo jeeda ooan godka ka gaashaaman ayay godka saa uu ridi jiray dadkii qaabkaas gabdhaha ula dhaqmi jiray oo markay dhashaan godka ku ridi jiray oo markay soo barbaaraan godka ku ridi jiray oo markay kobcaan kufsan jiray baa maanta waxay rabaan inay yidhaahdaan xuquuqdan xuquuqul mar ah annagaa meel saaray islaamkiioo ilaaliyey oo qawaariir ku sheegay dhalooyin aan la jabin karin oo la taaban karin oo la ilaalinayana waxay leeyihiin islaamkii dumarkii dumarkii wuxuu ka galay dulmi marka dad badan baana ku kadsoomay oo maangaab ah oo aqoonyahan yahaan la-aan ah aqoon la-aan ah ama waxa weeye maankoodu uu kasoo ka dhacay inuu diinta ilaahay fahmo ayib waxaa intaa weheliyay dad iskhilaafsan bay ahaayeen oo aada isu khilaafsan oo qaarkood qaarka kale la dagaalamo waxay ku dagaalamayaan weliba waxay soomaalidu odhan jireen sagaara biyo waa cabtaa iyo ma cabtaa hebel iyo hebel isku qabsadeen kaana alcarabu carabu waxay ahaayeen qabla alislaami islaamka ka hor mushrikiina gaalo yacbuduuna way caabudi jireen al aslaama asnaamta wa yuqadisuunaha way tahiri jireen wa kaanuu waxay ahayn yaqtuluuna kuwii laaya owlaadahum wiilashooda khawfan cabsi ay ka baqayaan min aljuuci gaajo iyo walfaqri faqri wayadfinuuna way aasi jireen banaatihim gabdhahooda walxal hunna xayaatun kuwa nool ay yihiin khashyat alcaari ceebka baqitaankeed iyo walcaybi ceeb wa kaanuu waxay ahaayeen mutanaafiriina kuwii kala tagsan mutashaajiriina iskhilaafsan yuxaaribuu la dagaalami jiray bacduhum gabalkood bacdan gobolka kale liwhal asbaab asbaab lagu dagaalamo tan ugu liidata ayay ku dagaalamayeen as-ilatun su-aalo maadaa kaana alcarabu carabay maxay ahaayeen yacbuduuna kuwii caabuda qabla alislaami islaamka ka hor asnaamtay caabudi jireen limaadaa maxaybay kaanu ahaayeen yaqtuluuna kuwii u laaya awlaadahum caruurtooda khawfan min aljuuci walfaqri limaadaa maxaybay kaanu ahaayeen yadfinuuna kuwii u aasa banaatihim gabdhahooda waxay u caasi jireen khashyata alcaari waalcayb hal kaanuu ma ahayeen mutafiqiina kuwa midaysan waa maya alkhulaaso gabagabo kaana alcarabu carabi waxay ahaayeen qabla alislaami islaamka ka hor qabla bicatihi nabiga intaan lasoo dirin ka hor mutanaabidiina kuwa istuuray oo kala tagsan mukhtalifiina oo kala maan duwan yadribu uu garaaco bacduhum gabalkood riqaaba bacdin gabalka kalu luqunta u dheereen jiray wa kaana waxay ahaayeen aktharuhum badankoodu mushrikiina kuwa ilaahay cibaadada cid kale ugu dara yaqtuluuna weyleyn jireen awlaadahum wiilashooda iyo wa banaatihim gabdhahoodaba addarsu raabic cashar darsiga afar iyo tobnaad addacwatu sira addacwatu dadkoo diinta lagu yeero weeye waa yeerid siran si hoose in dadkii diinta lagu gaarsiiyo si hoose bada-a wuxuu bilaabay annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalama bidacwati yeerid dadka uu diinta ugu yeero siran si hoose lamaa goortii nasala ay kusoo degtay calayhi dushiisa yaa ayuhal mudathiru kan isduuduubayow qum istaag oo fa andir dadka u dig rabbaka rabbigaana fa kabir weynee wa thiyaabaka dharkaagana fa dahir dahir warujsa asnaamtana fahjur ka dheerow walaa tamnun ha galladaysan tastakhiru xaala aad wax ku badsi ku dalbaysid walirabbika rabbigaana fasbir u adkayso dartiisa u sabar fadaca wuu u yeeray nebigu ahla beytihi qoyskiisa iyo waman dadkii yathiqu uu ku kalsoonaa bihi asaga oo min asdiqaa'ihi saaxiibadiis ah aladiina saaxiibadaasoo yactaqiduuna aaminsanaa sidqahu nebiga runtii dacaahum wuxuu ugu yeeray ilaa cibaadatillahi alla caabuditaankiisa waxdahu keliga xaalo u yahay wara'fati dhimrin binaasi dadka loo dhimriyo loo turo wal itixaadi midoobid inay midoobaan wa tarkil xarbi dagaalka inay ka tagaan oo iska daayaan macno la-aanta ah waqad bada-a wuu bilaabay bidacwati yeeridda siran si hoose khawfan cabsi uu ka baqayo min mufaaja'ati naasi dadka inuu kusoo kadiyo biamrin arrinkaasoo lam yacrifuuhu aysan garanaynin walam yasmacuu aysan maqal bihi asaga afar qodobbuu musanifku halkan kaga hadlay nabiga haddii waxii lagu soo dejiyey lala yidhi kan isduuduubayow istaag oo dadka u dig malku jibriil baa soo ceejiyey wuu soo orday nabigu xa wuxuu u yimid khadiijo wuxuu yidhi hala ii dado asagoo maryihii ku dadan waa dambe ayaa lala hadlo waxaa la yidhi kan isduuduubayo maryihiisa isku duuduubayow qum fa andir isduuduubka waqtigiisa waa dhammaaday istaag oo dadkan u dig wa rabbaka fa kabir rabbigaana weyne waxaad ku weynaysaa towxiid iyo cibaadada loo kala yeelo wa thiyaabaka fa dahir dharkaagana dahir oo qofka daaciga aho diinta ilaahay dadka ugu yeeraya qof ilaahina ku xiran oo calaaqa fiican la leh madharkiisa iyo shakligiisuna qurux iyo wanaag ka muuqato iyo diinta uu dadka ugu yeeraya waa inuu noqdo warujza fahjur asnaamta reetulka caabudayaana ka hijrood oo ummadana ka ree walaa tamnun tastakir wixii dadka aada u tartay ha ugu abaal sheeganin adoo wax badsi ku raba walirabbika fasbir ummaddan laguu soo diray jacaylkoodii qeybo badan oo kamid aad ka hor imaanaysaa iyo hawadoodu waxay jecleed khamraday cabayeen waxaa weeyaan asnaamtay caabudayeen dhibbaa kaa soo gaaraya dhibkaas ilaahay dartiis ugu sabar wuu bilaabaa marka nabigu sala allahu caleyhi wasalam inuu dadka ugu yeero ilaahay cibaadadiisa keligii wuxuu kaloo dadka ugu yeera war isu dhimriya ummad waxay ahayd midka xoogga leh kan kale uu culo la isdaciifsado la isgumaysto wuxuu leeya hala isu dhimriyo ummadu waxay ahayeen saan soo maray kala tagsan wuxuu yidhi hala midoobo ummadu waxay ahayeen dagaalamo darsiga cashirkii hore saan soo maray wuxuu leeyahay dad hawsha iska daayo oo waxaad samaysaan dagaalka faraha ka qaada dacwadiina wuxuu ku bilaaba si hoose hadduu islamarkiiba la jahri lahaa dadku howl ku cusub oysan horey u maqal bay ahay diintaanuyo waxaa laga yaabaa in islamarkiiba ka anfaraari lahayen oo ka carari lahaayeen tartiib marka dadkii uu khayrka ku calaamaystay dadkii ehelkiisa ahaa dadkii uu ku kalsoonaa dadkii runtiisa aaminsanaa dadkii noocaasaaba howsha ku bilaaba sidaasuu marka nabigu dacwadiisi iyo mas-uuliyadiisii u gutay sala allahu caleyhi wasalam badaa wuu bilaabay annabiyu nabigu sala allahu caleyhi wasalama bidacwati yeerid siran si hoose dadka ugu yeero lamaa goortii nasala ay kusoo degtay caleyhi dushiisa yaa ayuha lmudairu kan isduuduubayow qum istaago fa andir dadka u dig wa rabbaka rabbigaana fa kabir weynee towxiidkii idaacada ku weynee wa thiyaabaka dharkaagana fa dahir daahiri warujsa asnaamtana fahjur ka hijrood ayaga iyo wax ku xiranba walaa tamnun dadka ha u abaal sheegan tastakhiru adoo wax ku badsanaya walirabbika rabbigaana fasbir adkayso u sabar fadaca wuu u yeeray nabigu ahla beytihi qoyskiisii iyo waman dadkii yaiqu ku kalsoonaa yahiqu ku kalsoonaa bihi nabiga sal ly slam oo min asdiqaa'ihi ka mid ah saaxiibadii aladiina kuwaasoo yactaqiduuna aaminsanaa sidqahu runtii dacaahum wuxuu ugu yeeray ilaa cibaadati illaahi alla caabuditaankii waxdahu keligii iyo warafati dhimrin binaasi dadka loo dhimriyo iyo walitixaadi midoobid iyo watarkil xarbi dagaalka in la iska daayo waqad badaa wuxuu bilaabay bidacwati yeerid siran si hoose khowfan cabsi uu ka baqaya min mufaajaati naasi dadka kadintooda uu kusoo kadiyo biamrin arrinkaasoo lam yacrifuuhu aysan garanayn walam yasmacuu aysan maqal bihi asaga asilatun su-aalo mataa goormay bada-ad bilaabatay addacwatu yeeridda siran si hoose dadka loogu yeero markay kusoo degtay yaa ayuha lmudathir man waa kuwama aladiina kuwa dacaahum ugu yeeray siran si hoose waa qaraabadiisa iyo dadkii uu ku kalsoonaayo runtiisa aaminsanaa ilaa ayi shay-in sheegeybuu dacaahum ugu yeeray ilaahay inay caabudaan dagaalka iska daayaan inay midoobaan inay isu dhimriyaan limaadaa maxaybuu badaa ugu bilaabaa bidacwati dacwada siran si hoose inuu dadka kusoo kadiya waxaysan aqoon buu ka baqay alkhulaasa gabagabo badaa wuxuu bilaabay addacwata dacwada siran si hoose fadacaa wuu u yeeray qaraabatahu xigtadii iyo wa aalahu ehelkiisi ila towxiidi towxiidka ugu yeer qaraabadaada iyo xigtadaada khayrka qabyaalada ha ugu yeerin siyaasad guracan ha ugu yeerin inay ilaahay ku xirmaan calaaqadooda ilaahay ay la leeyihiin hagaajiyaan jannada ilaahay u shaqaystaan cadaabka ilaahay gaashaan ka dhigtaan oo isaga difaacaan wanaaggaas iyo horumarka ugu yeer wal itilaafi iyo midoobid inay midoobaan iyo war rifqi dhimrin biducafaai dadka ducafada loo dhimriyo addarsu alkhamis cashar darsiga shan iyo tobnaad awalu lmu'miniina mu'miniinta kuwii ugu horreeyey weeyaan awalu man ruux kii ugu horreeyo aamana rumeeyey bihi nabiga sala allahu caleyhi wasalam oo min annisaai dumarka ka mid ah khadiijatu khadiijo weeye wa kaanat waxay ahayd tactaqidu mid aaminsan sidqa risaalatihi fariinta nebi maxamed uu sida runnimadeeda limaa shay darti bayna arrinkaa ku aamintay dahara u muuqday laha ayada oo minal calaamaati astaamaha addaalati ee ku tusinaya calaa nubuwatihi nabiga nebinimadiisa mundu safratihi socdaalkiisa laga soo bilaabo maca khaadimihaa shaqaalaheedii iyo addoonkeedii uula safray nebigu maysarata ahaa wa awalu man ruuxkan ugu horreeyo aamana rumeeyey bihi nebiga min alrijaali ragga xaggooda xalu ka haday abuubakrin weeyaan halkaa hore lambar buu ii qabtay hoose wa kaana wuxuu ahaa cafiifan mid dhowrsoon waa abubakar sakhiyan oo deeqsi ah lidaalika sidaa awgeed kaana lirasuulilaahi rasuulka alla wuxuu u ahaa sala allahu caleyhi wasalama bimansilati alwasiiri la taliye booskiis yastashiiruhu nebigu waa la tashan jiray fii umuurihi arrimihiisa ayuu kala tashan jiray abubakar asidiiq abubakarkii runta badnaa magaciisa caadigan cabdulahi bni cuhmaan baa loo yaqaan wa kaana wuxuu ahaa sadiiqahu nabiga saaxiibkii qabla bacihi bacthihi nabiga intaan lasoo dirin walam yachad kuma ogaanin caleyhi nabiga dushiisa kadiban wax been ah iyo wasayd ibna xaarithata ah, wasayd ibnu xaarithatana nabiga waa rumeeyey wa kaana wuxuu ahaa zayd mamluuka nebiya nabiga addoonkiisa sala allahu caleyhi wasalam fa actaqahu nebigu waa xoreeyey wa awalu man ruuxkii ugu horreeyo aamana rumeeyey bihi nebigo min asibyaani ciyaalka ka mid ah caliyu caliyubnu abi taalib weeyaan wa kaana wuxuu ahaa rabiiba rasuuli rasuulka mid la soo koray sala allahu caleyhi wasalam waqad dacaa wuu u yeeray abuubakrin abuubakar baa wuxuu diinta sii gaarsiiyey man dadkii yuxibu uu jeclaa hu dadkaas wayuxibuunahu ayaguna jeclaa fa ajaabahu waxaa yeelay jamcun dad kathiirun tiro badan minhum dadka waxaa ka mid ah cuhmaan ibnu cafaan cuhmaan ibnu cafaan ayaa ka mid ah thaalithu lkhulafaa'i khulafada koodii saddexaad ahaa arraashidiin ee hanuunsanaa halkaasna lambar lambarbu hoosii qabtay walamaa calima markuu ogaaday camuhu adeerkiis alxakamu xakam ah biislaamihi cuhmaan islaamnimadiisa markuu ogaaday awthaqahu wuxuu ku xiray kanaafan meel luuqaho liidato liidato mashquul camal ah wa qaala wuxuu yidhi tatruku waad ka tegaysaa diina aabaa-ika aabbayaasha diintooda wa tattabicu waad raacaysaa diinan diin mustaxdathan gadaal laga keenay adeerkii baa hadlaya xakam wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa xaluulka furi maayo laa axulluka kaa furi maayo xataa tadaca ilaa aad ka tagtid maa shayga anto adigu caleyhi dushiisa aad ku sugan tahay faqaala cuhmaanu cuhmaan baa wuxuu ku yiri lahu adeerkiis wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laa adacuhu inaana ka tegayn diintan walaa ufaariquhu weligeena aana faaruqayno ka baxayn falamaa ra-aa markuu arkay camuhu adeerkiis salaabatahu dhabaal adeygiisa wiilkaanu inuusan gabanaynin tarakahu waa isaga tegay wa qiila waxaa layidhi kaana wuxuuha yursilu mid dir ah addukhaana qiiqa caleyhi dushiisa walxaal huwa cuhmaan muqayadun mid gardadub u xiran uu yahay asagoo gardadub u xiran baa qiiq lagu shidaya liyarjica suu ugu noqday ilaa cibaadati l asnaamta caabudideeda faqawaahu llaahu ilahi baa wuxuu ku xoojiyey bithabaati sugnaan uu diinta ilahi ku sugnaado matnigaan u noqono marka waxaa soo islaamoo kale wazubayr ibnu cawaam abubakar baa soo islaamiyey afar qodob meeshaan musanifku ku sheegay yaa ugu horeeyey oo dumar ah oo nabiga rumeeya waa khadiijo sida ka muuqata axaadiista nebiga markaad eegtid khadiija waa qofkii ugu horeeyey oo nabi maxamed wixii kusoo degay oo waxay la jaanqaaday ahay wixii ugu horeeyey weliba kaalin cajiib ay ka qaadatay oo aada u qiimo badan nabinimadiisa iyo astaamaha nabinimadana way ka dareenta ragga waaweyn abuubakar baa ugu horeeyey intaysan nabiga nabiga laga dhigin ayuu saaxiib la ahaa inuu roonlow yahay buu ogaa waxaa kaleeto xagga addoommada ugu horeeyey zayd ibnu xaarithata oo nebigu uu xoreeyey sala allahu caleyhi wasalam ciyaalka waxaa ugu horeeyey caliyu bnu abi taalib oo nabiga lasoo koray sal alla alayhi wasalam oo nabiga gurigiisa kusoo koray ayib abubakar fariintii nebi maxamed buu xambaaray dadka ayuu diinta ugu yeeri jiray khulafaa u kaleeto qaybo badan oo mid ah isagaa soo islaamiyey isagaa sama u noqdaa la yihahdaa inay soo islaameen awalu man ruuxkan ugu horeeyo aamana rumeeyey bihi nabiga min annisaa-i dumarka xaggooda xaalu ka ahaaday khulafaa raashidiinta qeybuu soo islaamiyey alcasharatu lmubasharuun qeybo badan oo ka kamid ah isagaa soo islaamiyaan leh min annisaai dumarka khadiijatu weeyaan wa kaanat waxay ahayd tactaqidu mid aaminsan sidqa risaalatihi nabi maxamed risaaladiisa iyo fariinta uu xambaarsan yahay runimade limaa shay darti bayna ku ogaatay dahara u muuqday laha iyadoo min alcalaamaati astaamaha adaalati ku tusinaya calaa nubuwatihi nebinimadiisa mundu safratihi socdaalkiisa laga soo bilaabo maca khaadimiha addoonkeedii nabiga ay israaceen oo ay wada safreen maysarata ah wa awalu man ruuxkan ugu horreeyo aamana rumeeyey bihi nabiga mina rijaali ragga xaggooda xaalay ka ahaadeen abuubakrin weeye asidiiqu ee runta badnaa wa kaana wuxuu ahaa abuubakar sadiiqahu nabiga saaxiibkii qabla bicatihi nabiga intaan lasoo saarin walam yachad kuma ogaan abuubakar weeyaan calayhi nabiga dushii kadiban been uu kaga shakiyana kuma ogeyn wa wazayd bnu xaarithata zaydkiina xaaritha ahaana asaguna waa soo islaamay wa kaana zayd wuxuu ahaa mamluuka nabiy nabiga addoonkii sala allahu caleyhi wasalama fa actaqahu nabigaa xoreeyey wa awalu man ruux kii ugu horreeyo aamana rumeeyey biha nabiga min asibyaani ciyaalka xaggooda xaaluu ka ahaaday caliyu bnu abi taalib wey wa kaana cali wuxuu ahaa rabiiba rasuuli rasuulka kii lasoo koray sal alla alay waslam gurigiisa waqad dacaa bakrin abuubakar baa wuxuu diinta ugu yeeray man ruuxii yuxibu jeclahu asaga wa yuxibuunahu ayaguna jeclaa fa ajaabahu waxaa yeelay jamcun dad kathiirun tiro badan minhum dadkaa waxaa ka mid a cuhmaan ibnu cafaan thaalithu lkhulafaa'i khulafada koodii saddexaynaya araashidiina ee hanuunsanaa iyo wazubayr ibnu cawaam asilatun su-aalo man ruuxebaa awalu man ruux kii ugu horreeya aamana rumeeyey bihi nabiga minanisaai dumarka ah waa khadiijo man awalu man ruux kan ugu horreeyay waa kuma waa kuma aamana rumeeyey bihii nebiga oo mina rijaali ragga waaweyna ah waa abuubakar kii hore dumarkana waa khadiijo man ruuxebaa awalu man ruux kii ugu horreeya aamana rumeeyey bihii nebiga min asibyaan ciyaalka xaggooda xaalu ka ahaaday waa cali maadaa camila muxuu sameeyey abuubakrin abuubakar bacda islaamihi islaamnimadiisa kadib alkhulaasa gabagabo awalu man ruux kii ugu horreeyo aamana rumeeyey bihi nabiga asayidatu khadiijatu waa sayidadii khadiija ahayd iyo waa abubakrin asidiiq iyo waa caliyu bnu abi aalib dabcan sayidna waa ku jiray meesha oo ragguu xisaabsan yahay waaweynaa uma dacaa abuubakrin abuubakar baa wuxuu u yeeray asxaabahu asxaabtiisa ka cuhmaan bni cafaan ka cuhmaana bni cafaan ka cuhmaana bni cafaana iyo wazubayr zubayr bni cawaam fa aamanuu way rumeeyeen wallahu aclam sal allah wslama wbaarak calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin